كصرف سعد وأجر ما جاء في وزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل فقولهم أحمد مثل أذهب وقولهم تغليب مثل تضرب وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف مغافا مثل زحل والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل وهكذا الإسمان حين ركبا ka qowlihim ra'aytum macdi kariba wa minhum man jaa'a cala faclaana cala اkhtilaafi faa'ihi axyaana taquulu marwaanuhu ataa kirmaana waraxmat ullaahi calaa cusmaana fahaadihi in curifad latansarif wamaa ataamuna karan minhaa surif aw mila mathnaa ow amase maa shay weeye jaaa yimid mila mathnaa mathnaa oo kale xaalu yahay ow amase maa shay weeye jaaa yimid mila mathnaa mathnaa oo kale xaalu yahay wa hulaatin hulaatin oo kale xaalu yahay filcadadi cadadka dhexdiisa xaalo ay ahaadeen mathnaa iyo hulaahahaasu faasqi dheg taraarici yaa saaxi saaxiibow ilaa qowli sadadi toosnaanta warkeeda dhegtaada u raarici waxaan ku soo jirnay maalaayansarifkii maalaayansarifku waxaan idhi waa koob iyo toban miihaal koob iyo tobanka miihaal shan miihaal oo ka mid ah waa maalaayansarif fi tacriifi watankiiri hadduu macrifo yahayna waa malansarif hadduu nakiro yahayna waa malansarif weligiisba ma noqdo munsarif lix ka miduhuna markay macrifo yihiinay ay malansarif noqdaan hadday nakiro noqdaanna waxay noqdaan munsarif shantii marka oo maalayansarifka mar walba ahaanaysay darsigeennii horaan waxaan ku soo qaadannay saddex saddexdaasu kan koobaad wuxuu ahaa wasn ficil maa wasn eh, lficil maca alwaصfi tan labaadna wuxuu ahaa alifu ta'niis sawaaءn kaanat maqsuura ow mamduuda kan saddexaadna wuxuu ahaa ziyaadaة اlalif maca alwaصfi saddexdaasaan soo qaadanay kii afraadu halkaa noogu sheegayaa oo mar walba malayn sarif wuxuu yahay waa wn waa cadli maca alwafi ah waa cadli maca alwafi ah mathnaa iyo hulaaثi wuxuu ula jeedaa alfaadda cadadka oo ku timaada fucaal mafcal sida uxaadda mowxadda hunaaa mathnaa hulaaثa mathlata rubaaca marbaca khumaasa makhmasa sudaasa masdasa subaaca masbaca alfaadda cadadkaa eh, oo ku timaada fucaal mafcal waxa weeyaan waxaa ku jira cadli oo waxa weyaan cadli waxaa la yidhaahdaa taxwiilu اlsmi can xaalatin ilaa ukhraa waa isimkoo xaalad laga soo wareejiyo xaalad kalena loo wareejiyo maca baqaa'i lmacna alasliy ayadoo macnihii baaqigah asal yahay waxaa la yidhaahdaa cadli taxwiilu lsmi can xaalatin ilaa ukhraa maca baqaa'i lmacna alasliy ayadoo macnihii baaqi yahay asalka ahaa a isimka inta xaalad laga wareejiya xaalad kale loo wareejina marka cadli sidaasaa la yidhaahdaa marka asmaadan oo asmaauulcadadka ah waxaa laga soo wareejiyey ismulcadad oo mukarar ah oo waxa weeyaan asalkii hore wuxuu ahaa jaa-uu waa yimaadeen waaxidan waaxidan mid mid xaala ay yihiin ay kala tartiibsan yihiin markaasaa la yidhi jaa-uu waa yimaadeen uxaadda mid mid xaala yihiin uxaadda marka waxaa laga soo wareejiyey waaxidan waaxidan jaa waa yimaadeen itnayni itnayni aa soo wareejiyey markaasani jaa waa yimaadeen mathnaa laba laba xaalo ay yihiin marka mathnaadan waxaa laga keenoo laga soo raray waxa weya itnayni itnayni ismu cadadkaas mukararka ahoo lasoo laba jeer celiyey aa laga keeno asala markaasaan ta takraarkii la iska daayaa lafdigaan oo macnihii takraarka keenayaa la isticmaala oo la yidhi mathna mathna marka cadliyaa ku jiro mna inayn inaynya laga soo raray oo cadliyaa ku jira sifana waa ku jirta oo inayn waxa weeyaan labanimadu waa sifo welidaas saas daraaddeed waxaa la yidhi asmaadaas oo waxa weeyaan cadligu ku jiro kuma timaado isticmaalka ilaa iyadoo nactiya maahane ama iyadoo khabara maahane ama iyadoo xaala maahane waxaana la ogsoon yahay khabarku waa sifo mugta xaalana waa sifa weligeed hadda haddaan ku idhaahdo zaydu ninka zayd la yidhaahdaa caaqilun waa mid caqli leh caqligu soo sifo ma waxaan ku idhi zaydun zayd safiihun waa dabaal fiiri weligiis qabar waa sifo xaalana weligeed waa sifo waxaan ku idhi jaaa zaydunaa yimid daaxikan xaal midkii qoslaya dixku waa sifo sooma marka xaalada iyo khabarka waa macna sifo sidaa darteed alfaadan oo cadligu ku jira saddexdaasay ku timaadaa mar ayadoo nactiahay timaadaa uli ajnixatin matna garbaho matna laba laba ah wa hulaaho wa rubac waa nacti cadi marna iyadoo khabaray timaadaa ah, salaat leyli uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam matna matna salaada habeenkii la tukadaa waa laba laba ragco marna iyadoo xaalahay timaadaa fankixuu guursada maa daaba lakum wixii idin wanaagsanaa min anisaai dumar xaalay yihiin matnaa xaale ay laba laba yihiin dumarkaad guursayda wa ulaaa saddex saddex xaale ay yihiin wa rubaac saddexdaas isticmaalay ku yimaadaan mar iyagoo nactiga imaanaya marna iyagoo khabar ah marna iyagoo xaalaa saddexda goorba macnihii wasfigay wataan marka sifana waa ku jirtaa cadlina waa ku jiraa sidaas darteeda waa maalayan sarix waa maalayan sarix aw mila matna marka miladan waxay ku cadsan tahay miaala sakra bay ku cadsan tahay miaala sakra sakra miaalkeeda xaal uu ku wasin yahay aw mila matna matna oo kale xaaluu yahay wa ulaain wa mila ulaain xaaluu yahay filcadadida ka xaleen matna iyo ulaaa maxaa yeelay maa qusida lafduhu fa huwa calamu lafdiga loo qasday marka lafdigan matna iyo ulaaaa loo qasdaa marka filcadadi ka xaale cadadka dhexdiisa xaalo ay ahaadeen manaada iyo ulaaada faasqi dhegta u raarici yaa saaxi saaxiibow ilaa qowli sadadi toosnaanta warkeeda war toosan oo qaacidaysan weeye warka lagu siinaahe yuusan kugu dhaafin hurdo wa kullu jamcin jamc dhammaantiis jamacaasoo bacda taaniyihi xarabkiisa labeeye ka gadaal alif alif uu ahaaday wlxaal huwa jamcaasu khumaasiyun shan xaraf le uu yahay falaysa jamcaasu ma ahaanin yansarifu mid sarfoomaya jamcaasu mid sarfoomaya ma ahaanin waxa weeyaan jamc kasta oo xarafka labaad kadib alif ku jiro shan xarafna ah waa malansarif hala waa mafaacile mafaacile inuu wasinkaas ku yimaadaa la rabaa mafaacile marka fiiri xarafka koobaad ma waa miimka deer xarafka labaadna waa fada xarafkii saddexaad soo alif ma noqon mafaail marka lagu leeyahay mafaacile awalku inuu noqdo miim shardi maaha ee waxaa shardiya xagga shaqalka iyo xuruufta inay sidaas wesanka u socdo mafaacila masaajida mafaatixa daraahima dhir hadda daraahima waa mafaacila daraahima ah, daraahima ila waxaa la rabaa xuruuftuna inay la eg tahay isku sina u shaqlan tahay intaas kaliyaha la rabaa isku sina ay u shaqlan tahay marka haddii xarafka labaad alif uu ku xigo shan xarafna uu yahay waa malansari waa malansari wa kullu jamcin jamac dhammaantiis jamacaasoo bacda taaniihi xarafkiisa labeeya ka gabaal alif uu ahaaday walxaalna huwa jamacaasu khumaasiyun shan xarafle uu yahay falaysa jamacaasu ma ahan yansarifu mid sarfoomaya weligiis ma sarfoobayo marka waa malansar waa nuucii hanaad oo hadduu macrifo yahayna waxa weeyaan maalayansarif ah hadduu nakiro yahayna maalayansarif labada goorba cadliguna saas oo hadeer waxa weeyaan mathnaa haddii qof magac looga dhigo xataa calam looga dhigo malansarif maxaa yeelay haddii calam laga dhigana xaa ku jira cadli iyo calam haddii laga dhiga nakirana sifo iyo iyo waxaa ku jira cadli markastaba malansarif tanuna waa sidaasoo kaleeto waxa weya waxaad leedahay masaajidda aad leedahay waxa weeyaan masaajidda mafaatixa waa malansarif aad leedahay wuxuu yidhi wahaakadaa wlmru arinku haakadaa sidaasuu ahaaday mubtado soo qadaro wlmru arinku haakadaa sidaasuu ahaaday in zaada hadduu siyaado huwa jamacaasu fi lmiaali mihaalka dhexdiisa uu ku siyaado wadalika mihaalkii naxwu danaaniira danaaniira oo kale weeye bilaa ishkaalin ayuu sidaas ahaaday hakadaada labtirkeeda meeshay ku tacalluqaad ku tacallujinaya waalmru arrinku hakadaa sidaasuu ahaado waa malayansarif waa goorma in zaada huwa jamcu hadduu siyaado filmihaali mihaalka dhexdiisa uu ku siyaado wadalika mihaalkii naxwu danaaniira oo kale weeye bilaa ishkaalin wuu sidaas ahaaday haakadaada meeshay ku tacalluqday ku tacalluji ishkaallaanu sidaas ahaaday tana macnaheedu waa maxee hadda waxaan ogaanay jamac kastoo ku socda wasanka ama faacila inuu malansarif yahay hadduu wasanku siyaado khumaasi uu ka siyaado sudaasi noqdana waa sidoo kale ku yidhi hadduu sudaasi noqdo khumaasi awel soo ma ahaan waa sida oo alifka markaas waxa weya saddex xaraf ay ka daba marto mafaaciila uu noqdo sida miaal danaaniila oo kaleeto dananiida saddex arafaa ka daba marta alifkii sooma jeedid masaabiixa dheh masaabiixa mafaatiixa waa saas weeyaan marka haddii uu noqdo haddii uu noqdo waxa weeyaan sudaasina sidoo kaleetuu noqona waa malaynsarif waa malaynsarif marka labada wasinba khumaasiga iyo sudaasa labaduba ama mafaacilu ku imaana waa wixii ah khumaasi wixii sudaasi ahna waxa wy mafaaciila uu ku imaanaya mhm. marka waa noocaas waay fahaadihi tan tanday alawaacu nucyaalkaa shantaas nuuc shanta nuuc waa maxay waxa weeyaan wasnulficil maca صifa ziyaadatu ali waa nuun maca صifa alifu taaniif cadli maca صifa iyo siiqat muthaljumuc waa shantaas saddexdii darsiga horan ku soo qaadanay oo ahaad wasnulficil maca sifa ziyaadatu alfunuun maca sifa alifu taniif iyo labadan darsigan haddaan ku qaadanay oo ah cadli maca sifa iyo siiqatu muntaha ljumuc shantaas weeyaan fa haadihi midaan tanday al anwaacu ee nuucyaalkaa laysad ma aysan ahaanin tansarifu mid sarfoomaysa fii mawdinin mawdinkaasoo yacrifu ee yacrifuhu uu garanayo haada almuctarifu ninkan wax qira ninkan xariiri ah ee wax qira oo wax isbaatiya meel uu garanayay ku sarfooman ma jirto shantooda hadday macrifo noqdaanna waa malaynsarif hadday nakiro noqdaanna waa malaynsarif marka hal meel oo ninkan muctarifka ahee wax qiraa uu qirayo garanayo oo uu leeyahay meeshaas markay joogaan joogaanay munsarif noqdaan maba jirtaba weligood shantoodaasug waa maalayansari fahaadihi tan tanday alanwaacu nucyaalkaa laysad ma ahaanin tansarifu mid sarfoomayda fii mawdinin meel mid ku sarfoomayda maaha sawaaun kaana macrifatan aw nakira meel ku sarfoontaa ma jirto mawdinkoo yacrifu uu garanayo haada almuctarifu midkan wax qira ee wax oqoonsada masaladu oqoonsada waa masale naxwiya masaladu inkiraana naxwo ma ahano naxwo waa hadawaru ka hayaa marka ka mid maahan mana oqoonsana meel ay ku noqdaan munsarif wa kullu maa taniiu bilaa alif wa kullu maa isim dhammaantiis taniiu la dhadigayntiisu kaa'inu bilaa alif aliflaan uu ahaaday fa huwa maagaas idaa curifa haddii la qeexo hayru munsarif waa midaan sarfoomayn taquulu waxaad leedahay haadaa kanu dalxatu waa dalxa dalxihii aljawaadu ee deeqsinimada badnaa wahal atad ma timid zaynabu gabadha zaynaba la yidhaah am sucaadu mase sucaadaa timid wain yakun hadduu ahaado huwa mu'anafkii mukhafafan mid la fududeeyey wadaalika mihaalkii ka dacdin oo kaleba weeye fasrif sarfi hu mu'anafka sarfi in shita haddaad rabto ka sarfi sacdin sacd ibnu abi sida loo sarfiyoo kale saasoo kale iskaga sarfi halkan waxaa ka bilaabanaya marka lixdii markay macrifo yihiin maalaayansarifka ahaa hadday nakiro noqdaanna munsarifka ahaa lixdii halkan ka bilaabanaya midka ugu horeeya waa taniis biqayri alif wuxuu ku yidhi wa kullu maa isim dhammaantiis taniisu la dhadigayntiisu bilaa alif u yahay marka taniis bilaa alif meeqaa soo gelaysa saddexaa soo gelaysa saddexaa soo gelaysa taniis bilaa alif ko taniisun lafdiyu sida dalxa balxa hadda waxa weya waa muanas halkuu ka yay xagga lafdiga aata uga jirta xagga macnaha waaba nin magciis balxatu xamsatu waa rag magacooda xagga macnahaan waa mudakr laakiin xaggii lafdigay muanas ka yihiin o taniifun bilmacnaa zaynabu iyo sucaadu zaynabu hadda ta kuma jirto xagga lafdigu muanas maaha laakiin halkuu muanas ka yahay wuxuu ka yahay xagga macnaha inkastoo naxwalayda gabar ay yidhahdaan taniifkiisu waa lafdina waaye markaasle oo aawa lafdiga tada ku jirta sana kuma jirto alifna kuma jirto see lagu gartaa markaasay yidhaahdeen ficil ka hormariya bal faacil ka dhig jaaad zaynabu jaaad tadan maxay tahay yaa wata soo zaynaba ma wadato jaaad zaynabu waa kana lafdigii ka muuqda yidhahdeen marka qaaraa ka dhiga xagga lafdigaba laakiin un xaqiiq ahaan hadda tadan ha keeno laakiin lafdigan zaynabu ah iyo sucaad iyagaa ta u kuma jirto waa taniiun bilmacna a ladhahda saddex maxaa ku ah taniiun bihima ah, lafdiga iyo macnahaba wax taniif ka ah sida faaimatu oo kaleeto faaimatu muanaf waa ta xagga macnaha waa gabar magaceed lafdigiina waa muanafo ta ku jirta soo maaha saddexdoodaas maxay isla soo gelayaan wa kullu maa taniiu bilaa alif saddexdiiba waa soo gelaan wax alla wixii taniikooda uusan alif ahayn maxaa soo galay taniiun bit taniiun bilmacnaa faniitum bihima saddexdii way isla soo galeen saddexdoodaasi waa isku mid wa kullu maa isim dhammaantii taaniisu la dhadigayntiisu bilaa alifku ahaaday fahuwa maagaas idaa curifa marka la macrifeeyo hayru munsarifin waa midaan sarfoomin kii la macrifeeyo ma sarfoomayo ma sarfoomayo waayo markaa haddii la macrifeeyo maxaa ku baxay haddii la nakireeyo hadda waxay leedahay imra'atun qaa'imatun qaaimatun hadda fiiri waa muana soo maha haddana waa munsarif maxaa dhacay waa nakiro marka haddii la macrifeeyo wey markaysan sarfoomen miaal taquulu waxaad leedahay haadaa kanu dalxatu waa dalxo dalxihi aljawaadu oo deqsinimada badnaa fiiri hadda dalxatu waa malansarif maxaa u calaamad ah dee waa taas lama tanwiinin dalxatun lama dhihin dalxatu aa la yidhi tanwiinta waa laga ilaaliye marka maxaa yeele waa malansarif cilada u diintay sarfiga maxay tahay alcalamiyatu maca ta'niis lafdiyi wa hal atad ma timid zaynabu hada fiiri zaynabun lama dhihi karo waa maraysare cilada u diintay waa maxay alcalamiyatu maca ta'niis almacnawiyi lafdina waa la dhihi karaa maca ta'niisi almacnawiyi qolada marka ta'niiska dhahayda zaynabo waa lafdi maxay ka cararayaan mataqaan isimku gooru malay sirf noqdaa maa fiihi cilataani farciyataani min cilaali tisin tarji ixdaahumaa ila alafdi wlukraa ila almacnaa macnaha yaa u laaba jiray maraailabisa u laaba jirtay sifada iyo calamka hadda zaynabo sifada calamnima ku jirta soo maahaan halkaanu celaynaa macnaha haddaan idhaahno taniidku waa macnawina macnihianu celayna maxaana la rabayn labada cilo inay kala leexdaan oo cilana ay lafdiga u laabato cilana ay macnaha u laabato calamnimana weligeed macnaha aade marka haddaan idhaahno waxa weya cilada ku jirta zaynab ta'niidkeedu waa macnawi maxay naga noqone marka labada cilaba macnihii u laabteen si loo kala leexiyey yidhahdeen maya zaynab ta'niidkeedu waa lafdi inuu lafdi yahayna waa tanaafiir xaa ka horeeya waa hal atad tadiisoo lafdiga kuma jirto yaa keenay zaynab ciladu waxaa tira marka ta'niisku waa lafdi iska dhig marka aya qoladaasadee warro si aan ictiraad lagugu soo aroori waa yahay am sucaadu mase sucaaddaa timid waaya sucaaddana maraysan maxaa yl carabnimadu cillo macnawiya iyo ta'niiska oo cillo lafdiye ah labadaas cilla iskula jiraan waaya markaa faatimatu waa ka tegi faatimatu iyad waa kasii cadaan badanta maxaa ilahay cilladeedu ta'niiskuna waa lafdi carabnimaduna waa daahir waa cilladu macnawiga وn ykن ykن iسمkeeda halkaad u celina maa تأنiثu bilألف aad u celina وin ykن مcanafkii bغayr أlفka hadduu ahaado مkخaفaفan mid la fududeeyey وadalika miثaalkii ka daعdin oo kaleba weeye فaصrف صarفi hu مcanafka صarفi in شhiئta waa haddaad rabto ka صarفi sacdin صarفan صarفi صarفigaasoo ka صarفi sacdin sacdin la sarfintiisa la mid ah waxa weeye taniiska taniiska bikayri arifka ah marka laba loo qaybinahan laba loo qaybina ah. inuu noqdo inuu noqdo taniis lafdi ah oo ta ay ku jirto iyo inuu yahay taniis oo macno ahaan loo fahmaayo oo un markii loo isnaadiyo ficilkay ka soo baxeen tad haddii lafdiga ta u ku jirto waa malansarif isagu marba hadduu calamiya intuu rab ahaade marba hadday lafdiga tadu ku jirto khalaas waa malaynsani sida dalxatu iyo xamsatu laakiin taniisku markuu macnawiga yahay markaas afar shay midkoodu ku noqon karaa malaynsanimadis inay waajibto afar shay mid ka mid a aa malaynsaniadiisu ku waajibi kartaa o midda koobaad inuu saddex xaraf ka bato xarafkaas afraada tada booskeedii tegaayo sida zaynabu iyo sucaadi ayaga malaysanimadoodu waa waajib cayn afar xarafay gaadheen zaynabu waa afar xaraf sucaadu waa afar xaraf o iyo inuu saddex xaraf yahay laakiin xarafka dhexe xarakaysan yahay xarakada dhexda degta culays ay keentaa xaraf afraad booskiisa ay geli kartaa sida saqara oo kaleeto dabaqaadka jahanama mid nacuudu billahi minha saqaru aad leedahay maa salakakum maa salakakum fii saqara fiiriya ii a malaysan calamnimo iyo taniisan udiiday waa malaynsane saqara taasna malaysanimadeedu waa waajib mar hadday saddex xarabtao xarabka dhexdaa xarakaysanya saddex inuu noqdo cajami ah, waa ulaai dhexda kama xarakaysna waa ka reebay lakin waa ulaai sida waxa weya balku balka oo kaleeto magaalada la yidhaahdo magaalo ayaa waxaa la yidhi bal marka waa saddex xaraf xarafkii dhexena waa xarakays waa reebanya xarafkii dhexe waa reebanya sida balka magaalo magaceed weeye oo cajami ah balka haadihi balku aa la leeyahay balkun lama dhihi karo lama tanwiini karo maxaa yaele cajaminimada culays keenayda ayadaa culays keenayda maalansanimadeedu waa waajib afar inay noqoto manquulatan min almudakari ila almuanasi haddii gabar loo bixiyo zaydu zayde haddii gabar loo bixiyo maalayansarifa noqona waajibuna noqona hadda zayd waana saddex carab dhexdana waa ka reebanyo kama xarakaysnaa waana carabi laakiin culaysku maxaa keenaya naqliga zayde alaley ee hadhow zaydun la dhima dii gabar lagu magacaabo afartaasaa waajib ka dhigi karta waxa weya maalaayansarifnimada muanafka oo macnawiga afartaas inuu afar xaraf gaaro oo u saddex ka bato o inuu xarafka dhex xarakaysan yahay ulaati xarafka dhex xarakaysan yahay sida saqara oo kaleeto inuu noqdo cajami sida balka magaalada la yidhaah oo kale inuu noqdo manquulu min almudakari ila almucanasi sida gabarh zayda loo baxshoo kale afartaas haddii uu mid kamida noqdo maalaayansarifnimadu waa waajib afartiiba hadduu waayo waa saddex xaraf oo afar ma dhamma xarafkii dhexe ma xarakaysne waa reeban yahay cajabi maahan carabaa lafdigan dejiday manquulun min almudakari maahan asl muanata loo dejiyey haddaad rabtana sarfi haddaad rabtana sarfiga ka manci hadii sarfiga laga manciyo waa la heli karaa oo malaysaas laga dhig ilaa wala ilaa ku jirtee ayadaana fiican sida hinda oo kale fiiri hindun iyo hinda labadaba dhihi kartaa marartu bihindin waa dhigi kartaa marartu bihindana waa dhigi kartaa sarfiga haddaad rabtan waa ka manci kartaa haddaad rabtan waad sarfi kartaa ah, dada gabaraa la yidhaha soo ma ahan dada dada waa gabar magaceed haddaad rabtana waxaad dhigi kartaa dadun haddaad rabtana dadu aad dhigi kartaa mar haddii afartaasha dil waaye markaasuu kuu sharxaya wuxuu ku yidhi wain yakun hadduu ahaada muanafka oo oo macnawiga muanafka macnawiga weye mukhafafa mid la fududeeyey mukhafaf marka waa afartii shardi wixii laga waaya mukhafafa afartaa shardi wixii laga waayo alina mukhafaf wadalika mithaalkii ka dacdin oo kale wey gabadha la yidhaah fasrif sarfihu mu'anafkaas inshita haddaad doonto ka sarfi sacdin sarfan sarfin sarfintaasoo ka sarfi sacdin sida sacd ninka la yidhaha loo sarfiyo kale saasoo kale u sarf wajri ma jaaa biwasni ficli mujraahu fi lxukmi bikayri faslin wajri socodsii ma ladii kii jaaa yimid biwasni lficli wasnuficil ku yimid mujraahu madkuurkii lasoo sheegay socodsiintiisoo kale socodsii madkuurkii lasoo sheegay muxuu ahaa wuxuu ahaa maa taniihu bilaa alif kaasuu ahaa maa taniiuhu bilaa alif ayuu ahaa muanadkaa sida maalayansarif uu yahay maalayansarif uga dhig weye wajri socodsii maladii kii jaaa yimid biwasni ficli ku yimid mujraahu mujra muanad muanadka socodsiintiisa masderan ka dhigaynaa muanadka socodsiintiisa socodsiin darfu makaana waa laga dhigi karaa muanadka makaano socodsiintiisa socodsiin labadaba ku banaanta fi lxukmi xukunka dhexdiisana ku socodsii oo waxa wey sida kaas malansari uu yahay malansari uga dhig sida tanwiinta iyo kasra looga ilaala uga ilaali biayri faslin kala saari bala'aana socoti ha kala saarin muanaska biayr alifkan iyo waxa weeyaan wasnulficil maca alcalama ha kala saarin waa isu mid halkan wuxuu uga hadlaya mas'aladii labaad oo baabkan oo waxa weeyaan shantii masalo lixdii mas'alo oo markay yihiin macrifo malayansarifka noqon jiray markay nakiro yihiinna munsarifka noqon jiray wey meeshan wax looga hadla marka masaladii labaad masaladii koobaad waa ka soo baxan taniiska aheed maca alcalamka mas'alada labaad waa wasnulficil maca alcalam ah wasnulficil maca alcalam maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa isimkan inuu ku yimaado wasni afcaasha u gaara oon asmaaduba ku imaan sida facala farasaa loo bixiyo shamara oo kaleeto facala acala aras uu iska lahaa mucaawiya ibn abi sufyaan aa la dhihi jiraa laydha amara amara mar hadduu ku yimaado facala waxaa la leha wasni u gaar ah afcaasha ismkaanu ku yimid ama wuxuu ku yimid fucila fucilana waxaa iska leh ficilka majhuulka ama wuxuu ku yimid infacala marba hadduu wasni asmaa aysan ku imaan jirin afcaasha u gaara isim ku yimaado waxaa la leeyahay isimkan waxaa ku jira wasnu waa ko calamna waaye mar hadduu labadaas isku darsado waa manaysan waxaa kaloo dhici kartaa la yidhi wasniga asmaaduna waa ku timaad afcaashuna waa ku timaad awelkana waxaa uga jirta ziyaadadii ficilka mudaaric geli jirtoo kale sida hamse iyo ya iyo nuun iyo ta xurufu anatihi awelka uga jira haddii xarfu anayti awalka uga jiro wasnigana asmaada iyo afcaasha labadaba ay ku yimaadaan markaasoo kalena waxaa la leeyahay ismkan wasnulficla ku jira maxaa yeele laba meelood ficilku ka shabaha wasniga waa kala dhaxeeya oo waa wada leeyihiin tan labaadna awalka waxaa uga jirta ziyaadadii mudaarica lagu yiqiin oo xurfu anaytaha taasuu kuu misaali marka faqawluhum carabta hadalkooda ay yidhaahdeen axmedu haada kan axmedu waaxmed milu adhabu adhabu ay la mid tahay iiri ah, maxaa waana ku wasni awalkana ziyaada uga jirta marka axmed waana calam wasnulficilna waa ku jira maxaa adhabu wasnina waa kala mid awalkana sida xarfurayti uga jira uga jira asna faqaalum carabta hadalkooda ay yidhahdeen axmedu haada kan axmedu wa axmed milu adhabu oo kale weeye wa qawluhum carabta hadalkooda ay yidhaahdeen taqlibu jaaad way timi taqlibu qabiiladii reer taqlib milu tatrib oo kale wa hadda bal fiiri taqlib iyo tatrib soo isku wasni maaha awelkana soo iiri taqlib awelka maxaa uga jirto xarfanayt oo tadiya sida tatribu ay ugu jirto o kale marka axmed waa malansarif cilada u diidaydana waxaa ku jira calamnimo iyo wasnuficil taqlibna waa la mid oo malansarif cilada u diidaydana waxaa ku jira wasnulficil iyo calamnimo wain cadalta faacila ilaa fucal lam yansarif mucarafan milu zuxal wain cadalta haddaad soo leexido faacilan wasniga faacil ah ilaa fucal aad u soo leexido lam yansarif ma sarfoomayo mucarafan xaala uu yahay xaalada uu mucarafka yahay mucarafan xaalu yahay wadaalikaasuna milu zuxal xidiga samada toddobaad ku yaalle zuxalka la yidhaahdo oo kaleba weeye uxalka waa ismun likawkabin fi samaai saabica yidhahdeen samada toddobaad uu ku yaallaa yidhahdeen hadda ciddii soo ag istaagtay ee ku soo aragtay ma garanayno hadda annagu cilmulfalagna ka hadli maynee naxwadaasaan ku baranaynaa halkaanna wuxuu uga hadlayaa waxa weeyaan nuucii saddexaad ee markuu macrifada yahay malaysalka noqdo nuucii saddexaad oo waa maxe waa cadli iyo calamnihu isimka ay ku kulmaan cadli iyo carabnimo waa in cadaalta haddaad soo leexido faacilan wasinka ilaa fucal aad u leexido lam yansarif sarfoomi maa mucarafan xaalu yahay wadaalikaas milu zuxal oo waxay leeyihin zuxal xidigaan ah horta waa calamo waa hal xidig waxay yidhahdeen zuxalka soomaalidu waxay yidhahdaan umalayna zuxal maaha wax yaray ka bedelaan zaxal miya eh, saasaan umalaynaa zaxal inay intaas kaliya waxa wey zaayidaasay fadxiyaan waxay yidhahdaan xidigaa zaxalka la yidhaahdaa markuu la dego xidigaha naafaha la yidhaha xooluhu ma godladaan canasaas laga heli ma waa khuraafo iyo cilmulfalg shaydaan wey marka waa arrin khatara soo ma jeedo marka waa ku faaliyaanoo waxa weeyaan xooluhu inay caana yeelanayaan iyo inaysan yeelan iyo beeruhu inay baxayaan inaysan baxayn xidiga xidiga ila xidigu waa socdaa xidigana waa socdaa caawo meeluu dega samada ka dega habeen dambena meel kalu dega subuxa soo socdaa meel kalu dega taasay waxay ka qalaalinayaan maamulka dhulka ka socda iyo waxay isku xidhayaan maamulkaas oo falg markaas isku dhalaalinaya caanihii beerihii roobkii risaaqada wixii oo dhan wiilka geesiga dhalanaya midka fulayga halkaasa laga dhalaalina ka war waaya marka zuxal waxaa laga keenay yidhahdeen zaacil sida cumarba looga keenay caamir zufar caalimkii weynaa ee xanafiga ahaa sida zaafir looga keenay Ah, marka waxay yidhahan waxaasoo dhan waa maalayansari maxaa yaele laba cilaa iskula jirta calamnimo iyo cadli ah, zufar zaafir zuxal zaaxil cumar caamir marka waa nuucaas laakiin waxay yidhaahdeen culammada naxwoolaydu markaan leenahay cumar waa maalayansarif waxaan aragnay yidhaha cumar waa calam horta waa hubnaa hal cilaan ka hel waana maalayansarif marka hal cilo oo sarfiga mancida oo calamnimahuna ma jirta yihahda oo cilooyinka keligood sarfiga manciya waa alifutaniis iyo siiratmuntaha jumuc calamnimo keligeed sarfi ma mancido cumaroo waxaan aragnay yidhaahdeen oo malansarif cilo kale lagu weyna calamnimo maahane markaasaana yidhahdaan cumar asalkiis waxaa laga keenay caamir zufar asalkiis waxaa laga keenay zaafir zuxal asalkiis waxaa laga keenay zaaxil halkaasa laga soo cadleeyey marka waxaa ku jirta cadli iyo calamnimo halkaas iska joog aw mila mna aw xarfa cain mila macduufun calaa mihaala sakra wlmacduufu cala lmansuubi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akiri mila mudaaf mna mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jarihi فتحة مqdرة على الألف منع من ظهورها التعذر منع من ظهورها التعذر نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية مع العدل haddaan idhaa lafdiga loo qasta wey lafdiga loo qasta ila alfaadan waa alfaadaan nidhi hadday calam noqdaanna waa malansarif hadday sifo noqdaanna waa malansarif markii macnaha loo qastana maxaan leenahay walmaanic lahu min asarfi alwasiyatu maca alcadli wa ulaain ulaa waa manaytarif hadda waa tanwiinsanta laakiin waa gabayga dartiisa ah, waxay yidhahdeen yajuusu lishaaciri maa laa yajuusu ligayri waxaan dadka kale u banaanana gabyaga u banaana ah, ila awsaam dhib badana laga rabaa hadii la yidha aggana ma aadi karto aggana ma aadi karto wax ma wadi karo bal xoogaa in loo fuutiyo wey isaga wulatin alwaaw xarfacatn ulaatin macduufu calaa matna wlmacduufu cala majruuri majruur calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi akhiri waa daruuratu shicirka loo yeeco fi cadadi fi xarf jari alcadad ismu majruur bifi wa calaamatu jarihi kasratun muqadaratun cala akhiri manc min dura ishtiqaal maxali bisukuni darbi aljaaru wlmajruuru mutacaliqun bimaxduufin wujuban taqdiru kainayni xaalu min matna waulaati فأسقي الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت إتقان العلوم وأردت إتقان العلوم فأقول لك أسقي أسقي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها دليل عليها لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف يا صاحي يا حرف النداء ما نباته صاحي منادى مرخم نكرة مقصودة مبني على ضمة ظاهرة على الباء المحذوفة على لقة من ينتظر المحذوفة في محل نصب وجملة النداء في مح... وجملة نداء لا محل لها من الإعراب لأنها جزء المقول قولي جملة مقول قول فأسطي يا صح انت اسودتا أيام مقول قول اسكوا مركا هو جزء المقول قول مركا زي حتى يعني رادو ضربت وحن قراعي زيدن ما لدي كره زيدن ديلكو إعراب لي ما لدي كره كرجي ما لدي كره زيدن اسودتا إعراب ثلاثة ماهن مركا فأسطي يا صاحي انت اسودتا مقول قول إلى ilaa qawli jaaru wa majhuuru mutacaliqu bsqi qawli mudaaf asdadi mudaafil majhuur wacalaamat ljari kasrat muqadaratu calى akhiri manaca min dura ishtaqa maxali bisukuuni rawi wa kul alwaaw lilistinaafi kulu mubtada marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci dhamatu daahiratu fi akhiri kulu mudaaf jamci mudaaf ilay majhuur wacalaamat ljari kasratu daahiratu fi aakhirih آخره بعد ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنة بعد مضاف ثاني مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء منع من دور الثقة ثاني مضاف له مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر ألف مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال محل بسكون الضرب والجملة من المبتدا المتآخر والف آه وخبره المتقدم متقدم ده بعد ذا ماشي كنت تعلق ايضا في محل جر صفة waraabit baynamaa adamiiru lmajruuru biidaafa taaniihi damiirka ku jira wey wahwa alwaaw waaw xaalin huwa damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun cala fatxi fi maxali rafcin khumaasiyun khabaru mubtada marfuucun bilmubtada wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhirih waljumlatu min almubtada wakhabari fi maxali nasbin xaalu min jamcin hadi jamcin waa nakiraysaa wax looga xaalaynaa waxa weyn musawiqay haysataa maxaa sifa ka dambayda soo maaha waa la sifeeye jamcigu jamacaaso bacda anihi alif sow sifa ma haysato khalaas sifadaasaa musawir u noqotay falaysa alfaraabidatu lkhabari bilmubtada laysa ficlmaadi naaqis tarfacu isma tansib lkhabara mabniyan cala fatxi lah maxlala min alixraab wasmu laysa damiirun mustatirun jawaasan taqdiruhu wa yacuudu calaa jamcin ويعود على جمع ينصرف فعل المضارع مرفوع للتجرد من النصب والجزم وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغل محلي بسكون غوي وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على الجمع والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر ليس والجملة ليس واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدا wraabidu baynahuma adamiru ladii huwa sm laysa wljumlau min almubtadai wakhabar la maxal laha min acraab lanaha musanafa waa isku laalaabtay baydkaasu aad u fiiri wahaakada alwaaw lilisina fa xarfu tanbiih kadaalkaafu xarfu tashbiih wajanida ismu shaara mabniyun calaa sukuni fi maxali janin aljaaru wlmajruur mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuban libmubtadain maxduufin taqdiiruhumaa wlmru kaainu wlmru kaa'inun wljumlatu min almubtada wkhabar la maxal laha min alcrab lana mustanafa in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi watan jawaabi wajaza mabniyun cala sukuuni la maxal laha min alcraab zaada ficlu maadin mabniyu cala alfatxi fi maxali jasmin bin ficlu shardi wafaaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiruhu wayacuudu cala aljamci fi lmithaali jaaru wamajhuuru mutacaliqu bizaada naxwu waxaa tiraahdaa horta wajawaabu shardi maxduufun dalla calayh maa qablahu ah, wlmru haakadaasaa tusayda in zaada jamci hadduu siyaado fi lmithaali ku siyaado fahuwa kadalika fahuwa hakada saasoo kale weeye marka wa jawaab maxduufun dalla caleyh maa qablahu naxwu khabaru limubtadain maxduufin taqdiruhu wadalika naxw jumladaas wadalika naxw wljumlatu min almubtadain wa khabar ilah maxal lah min alcaraabi lnahaa muctaridatun bayna alcaamili wa macmuulih oo halkee caamilkii macmuulku haakadaadu meeshay ku tacalluqaydo kaainun ah kaa'inuntaasu waa caamil bilaa ishkaalin jeer majhuurka soo socdaana waa macmuulkii lagu camalfalay oo bilaa ishkaalin taa ku tacalluqayda kaainuntaas marka waa muctarida naxwu mudaaf danaaniira mudaaf ilayh majhuur wacalaamatu jarri fatxatu daahiratu fi akri niyaabatan can kasra liannahu ismu laa yansarifu wlmaanicu lahu min asarfi siiqat muntaha ljumuc bilaa ishkaalin albaa xarfu jarin laa ismu bimacna hayru mabniyin cala sukuni fi maxali jarin aljaaru walmajhuuru mutacaliqu bima tacalaqa bihi ljaaru walmajhuur ladii qablo hakadaad meesha ku tacalluqday weeyaan laa mudaaf ishkaali mudaaf ilay majhuur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi فhذه الفاء فاء فصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت تفاصيل هذه الخمسة وأردت بيان حكمها إجمالا فأقول لك هذه الأنواع ليست تنصرف ها حرف تمييزه اسم إشارة مبتدا مبني على الكسر في محل رفع الأنواع صفة ذيه وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ليس فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والتاء علامه التانيث واسم ليس الضمير مستتر جوازا تقديره هي تعود على الانواع تنصرف فعل مضارع مرفوع للتجرد من النصب والجازم علامه رفع ضمه مقدره على اخر منع من ذرا اشتغال المحل بسكون الضرب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي تعود على الانواع والجملة من الفعل أو تنصرف هي والفاعل هي ده في محل نصب خبر ليس والرابط بينما الضمير الذي هو فاعل تنصرف والجملة من ليس واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدا وهذه الأنواعها والرابط بينما الضمير الذي هو اسم ليس والجملة من المبتدا وخبره لا والجملة من المبتدا وخبره في محل النصب المقول قول المحذوف في موطن جار ومجهور متعلق بتنصرف يعرف فعل المضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجاسم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فحرف تمييز اسم إشارة فاعل يعرف مبني على سكون في محل رفع المعترف صفة داء وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ذرة اشتغل المحل بسكون الروي والجملة من الفعل أو يعرفها والفاعل هذا المعترف معترفها في محل جر صفة موضع رابط كيا مقن مرة فسأل ترتين محمد الأمين أصبو جملة صفة كما تقي أنا صفة هذا كدقي رابط العنوة لكن رابط كدب ماله وعن لما هو الرابط بينهما المفعول المحذوف من يعرفه مفعول ككحد من يعرفه يعرفه هو موضع كاسو يعرفه وقرنا هذا المعترف والجملة من الفعل والفاعل في محل جر صفة موضع والرابط بينما مفعول المحذوف من يعرف وكل الواو للاستئناف كل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر كل مضاف ما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه مبني على سكون في محل جر تانيث مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره تأنيث مضاف ولا مضاف إليه مبني على الضم في محل جر بلا ألف الباء حرف جر لا زائد ألف اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على آخر منع من ذرا اشتغل محل بسكون الضرب الجر والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن والجملة من المبتدا تأنيث آه إيه وخبره أو كائن آه لا محل الله من الإعراب لأنها صلة الموصول أو مار والعائد للموصول الضم المجرور بالإضافة تأنيثه مثل كجروي واي مبتدئ أو كلها قبق ما هي نولي فهو الفاء رابطة الخبر بالمبتدا هو ضمير رفع منفصل مبتدا ثاني مبني على الفتح في محل رفع إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد من معنى الشرط آه معنى الشرط وكذا لا مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بمنصرف منصرف تطبع كتعوجه هل كتمر متعوجنا عرف فعل ماض مغير صيغه مبني على الفتح لا محل له من الاحراب والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هو يعود على ما ما تانيث الله منه والجمله من الفعل او عرف والنائب الفاعل في محل جانب باضافه الى اليها غير خبر المبتدا الثاني وهو ذا غير خبر المبتدا الثاني مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخر غير مضاف منصرف مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره مقدره على اخر منع من دون اشتغال محل بالسكون الرو والجمله من المبتدا الثاني وهو وخبره وغير في محل رفع خبر المبتدا الاول وكل والرابط wraabidu baynahuma adamiir ladi huwa mubtada aani wljumlau min almubtada awl wahabari laa maxala laha min acraab lanaha mustanafa taqulu ficlu mudaaric marfuuqu litajarudi min anaasib aljaazim calaamatu rafci damatun daahiratu fi akir wafaaciluhu damiiru mustatir wujuban taqdiru anta wljumlau min alficli wlfaacili laa maxala laha min alcraab lanaha mustanafa taa xarfu tamhiid a ismu shaara mubtada mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin dalxatu khabaru lmubtadai marfuucu bilmubtadai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akri aljawaadu sifatu dalxa wa sifatu lmarfuuci marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akri waljumlatu min almubtadai wa khabari fii maxal nasbin maquulu qawli wa hal alwaawu xarfu cadfin hal xarfu istifaam ataa ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin cala alalifi lmaxduufati liltiqaai saakiniin من ذرات تعذر وطا علامة تانيث زينب فاعل أتت مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أم حرف عطف سعاد معطوف على أم حرف عطف سعاد معطوف على زينب والمعطوف على المرفوع المرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة هذا ضلحة الجواب wan yakun alwaw lilsinaa in xarfu shardi jaazimin yajzimu ficlayn alawlu ficlu shardi waani jawaab wajazaahu mabniyun cala sukuun lah maxal lah min alcraab yakun ficlu shardi majzuumun in wa calaamatu jasm asukuun wasmu yakun damiirun mustatirun jawaasan taqdir huwa yacuudu calaa ma taaniiu bilif mukhafafan khabaru yakun mansuuba calaamatu nabi fatxatu daahiratun fi akhirih kadadin alkaafu xarfu tashbiih wajarin تشبيه وجريد دعد اسم المجرور بالكاف وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن جملة وذلك كائن والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإعراب لأنها معترضة بين الشرط والجواب إن يكون شرط ويه فاصرف وجوابك فاصرف الفاء رابطة للجواب اصرف فعل أمر مبني على السكون لا محل الله من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا, وجوبا تقديره أنت وله ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به اصرف والجملة من الفعل والفاعل في محل جسم بإن جواب شرط وجملة شرط وجواب الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة in shita in xarfu shari jaazimun yajzimu ficlayn alawlu ficlu shari waani jawaabhu jazau mabniyun cala sukuuni laa maxal lah min alcraab shi ficlu maadi mabniyun cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik fi maxali jazmin bin ficlu shari wata damiir mutaصil mabniyun cala alfatxi fi maxali rafci faacil wajawaab shari maxduufu dal alayh maaqalku in shita haddaad doonto sriu fasriu wey fasriu kalaa meesha ka xadfan taas hora tusayda كصرف الكاف حرف تشبيه وجر صرف اسم المجرور بالكاف وعلامه الجر كسره ظاهره في اخره الجار والمجرور متعلق بصفه لموصوف محذوف تقديرهما صرفا كائنا صرفا تاس ومفعول مطلق وفاصرف مفعول مطلق يدوي كائنا وصفه marka halkaasi ku tacalluqayda صرف مضاف سعد المضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وأجري wajri alwaaw lilisnaad ajri ficlu mrin ajri ficlu <laughs> amrin mabniyu calaa xadfi xarfi cila wahiy lyaa alkasratu qablaha daliilun calayha lian alkasrata uqtulyaa wafaacilu damiir mustatir wujuban taqdiru anta waljumlatu min alficli walfaacil laa maxala laha min alixraab liannaha musanafa ma ismawsuulin bimacna aladi mafcuulu bihi ajri mabniyun calaa sukuni fi maxal nasbi jaa ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alixraab wafaacilu damiiru mustatir jawaasan taqdiru huwa yaxudu calaa ma ما بوزن جار ومجرور متعلق بجاء wزn mضاaf alficl mضاaf ilay majrur calaamaة jri kasraة ظaahiraة fi akhiri wاljumlaة min alficl wاlfaacil oo jaa laa maxal laha min alcraab lannaha silaة mawsul oo maad ah wlcayd ilى mawsul adamir ladi huwa faacil jaa mujra mafcul mطlq manصub وcalaamaة naصb fatxaة mqadaraة calى alif manca min dur atacadud mujra mضاaf la mضاaf ilay mabni calى dm fi maxali jari fi اlxukmi jaaru wamajruur mutacaliq bjrida hore waay bayri jaar wa majruur mutacaliq bjr ayadana hadana ayri fasli mudaaf majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih faqowluhum alfawfaw fasiixa liannahaa afsaxat can jawaabi shardin muqadarin taqdiiruhu idaa carabta maa dakartu laka wa arata tamhiilahu laka dad mihaal naga doonaydo fa aquulu laka waxaan kugu leeyahay qawluhum qawlu mubtada marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri qawlu mudaaf hum oo iswadata daarata mudaafiliin mabniin calaa sukuni fi maxali jari axmadu khabarun limubtadain maxduufin taqdiiruhu hada axmadu ha xarfu tanbiida ismushaara mubtada mabniin calaa sukuni fi maxali rafcin أحمد خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا هذا أي وخبره أحمد في محل نصب المقول قول لهرطة مثل ضان وحاصر هذا خبر المبتدا فقول ذات المبتدا كسر يعني مكتب ها وعتر خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره مثل مضاف اذهب مضاف اليه مجرور وعلامه جره فتحه مقدرة على آخر منع من ذو اشتغل المحل بحركة الحكاية لا سعودة شيخ موسى ما لا سعودة ما لا سعودة أذهب اسمه مسوى وفعل allah yubaarik fiik waa ila socdaa intaas isku haydo waxaan moodaya inaan ku gaadaan waayahay marka waxa wey maa qusida lafduhu fa huwa ism wey shayga haddii lafdigiisa loo qasdo waxa weeyaan waa isim saas weeyaan wa qawluhum alwaaw xarfu cadfin qawlu mubtada marfuuca bilibtidaai wacalaamatu rafci damatun daahiratun fi akhiri qawl mudaaf hu mudaaf ilay mabniin calaa sukuni fi maxali jarin taqlibu faacilun lificlin محذوف تقديره جاءت تغلب جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب تغلب فاعل جاء مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من الفعل والفاعل في معنى نصب المقول قول القول كان كله مثل بانا خبر المبتدا الا قول المبتدا انت كسر ان خبر شيغي خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره مثل مضاف تضريب مضاف اليه علامه جره فتحه مقدرة على آخر منع من دور اشتغل محلي بحركة الحكاية والجملة من mubtade oo ah qawlu iyo wakhabarihi oo milu ah fii maxali nasbin macduufatun calaa jumlati haada axmed taasay ku cadfanta wain alwaw lilistinaa in xarfu shardin jaaziman yajzimu ficlan alwalu ficlu shardi watani jawaabu jazaahu mabniyun cala sukuuni laa maxala lah min alciraaq cadalta cadalta cadal ficlu maadi mabniyun cala sukuuni litisaali bidamiir rafci mutaxadiki fii maxali jazmin bin ficlu shardi wataau والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل فاعلا كان مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره إلى فعل جار ومجرور متعلق بعدلت لم ينصرف لم حرف نفي وجسم وقلب ينصرف على المضارع مجزوم باللم وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر ويعود على فعل والجملة من الفعل والفاعل وينصرف في محل جزم بإن جواب الشرط وجملة شرط وجواب الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة معرفا حال من فعل ينصرف منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مثل الزحل مثل خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك وذلك هو مبتدا مثل خبر مبتدا والجمله من المبتدا وخبر الله محلها من الاعراب لانها مستأنفه مثل مضاف زح المضاف اليه مجرور وعلامه جره فتحه مقدره على اخر منع من دور اشتغل محلي بسكون الروي الله سبحانه وتعالى